alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd darsigeennaani waa kii soddon iyo labaad ee ka mid ah kitaabu towxiid aladii huwa xaqu llahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi caleyh wuxuu ka bilaabanayaa baabka afartanaad baabu man jaxada shay-a min alasmaa'i wasifaat wuxuu ku sheegi doonaa musanifku hal aayad iyo saddex xadiid ayuu baabka ku sheegi doonaa baabu man ruux ayuu u baab yahay jaxadda diiday shay-an shay shaygaasoo min al asmaa'i magacyada ilaahay ka tirsan iyo wasifaati tilmaamaha ilaahay uu leeyahay iyo wa qowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay tacaalaa sarreeye wahum ayagu isagoo gaaladii ka warramaya yakfuruuna waxay ka gaaloobayaan oo inkirayaan biraxmaani allah raxmaanka magiciisa raxmaan qul waxaad ahdaa nebi muxamedow huwa asagu raxmaan rabbi rabbigay weeyaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa asaga mooye calayhi dushiisa oo keliya ayaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi asaga xaggiisa oo keliya ayuu ahaaday mataabi aniga noqodkayga musanifku baabkan wuxuu kaga hadlayaa towxiidulcibaada oo ah ilaahay cibaadada in loo gooni yeelo inaysan dhammaystirmaynin cibaadadaasu ilaa inaad rumaysid mooyaane ilaahay magacyadiisa uu leeyahay iyo tilmaamaha uu leeyahay in la diido ilaah magacuu leeyahay oo asagu isu sugay ama sifo iyo tilmaan asagu isu sugay la diidana culimmadu waxay leeyihiin tafsiil baa ku jira qofkaasi xukumkaas u qaadanayo wixii sugnaaday ee tilmaan ilaahay uu leeyahay ama magacuu leeyahay kuna sula kuna sugnaaday adilo qadciya oo go-an oo cad diiditaanka taa la diidaa kufri baa ka dhalanaya wixii laakiin sugnaaday dariiqa uu ku sugnaanayana uu yahay dariiq muxtamil oo danni ah xukumku wuxuu la mid noqonayaa xukumka qofkii inkiraa axaadiista aaxaadka ah iyo ijmaaca danniga oo kaleeto waana masale culummadu ay hadalgeliyaan iyo tafaasiil ayib wahum yakfuruuna biraxmaan yaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa qolyaha quraysheed ayaa waxay diidanayeen ismiga ilaahay o arraxmaan ah nebigu sulxulxudaybiya markuu heshiiska gelayay bismi illaahi raxmaani raxiim markuu qoray ou yidhi ha la qoro wey diida annagu raxmaan ma naqaan baa layidhi tir raxmaanulyamaan u naqaanaa baa layidhi musalimatulkadaan bayba u yaqaaneenba magacaasay marka diidanaayeen waa quraysh ama waa qaar ka mid ah ayagaasu marka allah subxaana wa tacaala ka hadlaya ayaga ayuu ka hadlaya qofkii marka tilmaan ilaahay uu leeyahay diida man jaxada shay-an min al asmaa'i waa magacyada alle wasifaatna waa tilmaamaha uu leeyahay diiditaanka uu diidayana uu yahay qof mukhtaar oo hawshaa doortay asagu cid ku dirqisana aysan jirin caalimna ahoo garanaya sidaana ku dida uu ku gaaloobaya qofka laakiin jahal muctabar jahli muctabar ah oo la tixgelinaya kaga sugan ama muta'awil ah oo ta'wiil asaga laftirkiisa loo qaateena ku dhacay sidaas ayadaana laga yaaba sifo inuu ku diiday asaga xukunkiisu ma gaarsiisla kaa kale ujeeddada baabku maxay tahay iyo aayaddu ujeeddadu waxa weeye raxmaan qofkii diida magacaas alle inuu ku gaaloobayo wahum yakfuruuna biraxmaan taasuu musanifku u deliishaday ullahi calayh wa fii saxiixi lbukhaariyi bukhaari saxiixiisa waxaa ku dhex sugnaaday qaala wuxuu yidhi caliyun cali xaddiثuu uga sheekeeya annaasa dadka bimaa shay yacrifuuna ay garanayaan oo loola jeedo waxay fahmi karaan oo caqligoodu qaadi karo u sheega aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadaba in la beeniyo allaahu alle iyo wa rasuulkiisa waxaa la mid ah lafdigan lafdiga bukhaari wuxuu ahaa atuxibuuna meesha aturiiduuna qowlka cabdullaahi bn mascuud baa la mida uu yidhi maa anta muxaditun qowman ma tihid mid uga sheekeeya qolo xadiidan laa tabluquhu cuquuluhum xadiid caqligoodu uusan gaarayn oo aysan xamili karin ilmaha yaryarkaa sida cuntooyinka ay u jiraan qayraysa qaaraysan awoodi karin iyo qaaray awoodi karaan cuquusha dadka iyo fahamkooduna nusuusta marka loo firiya waa saas oo kaleeto qof baa iska caamay ah jaahil ah nusuusta oo kale hadduu arko weligiisna uusan maqal waxaaba laga yaaba inu yhahdo ruuxaanu diin maaha been baa sheegaysa amba ka soo boodaba marka caqligoodu wuxuusan gaari karin haddaad uga sheekaysid ilaa kaana libacdihim fitna muslim baa wariyay qaarkood baa ku fidnoobayaba wixii marka xadiidkan marka leeyahay aharkan xadiu naasa bimaa yacrifuuna waxaa laga wadaa wax ay yaqaaneen maaha wax loo sheegaye waa waxaysan aqoonin laakiin ay fahmi karaan marka loo sheego wax laakiin fahamkiisa uu ku adag yaho weli mustawahoodu uusan gaarin yaan dadka loo sheegin ayib maxaa ka imaan ilaahay rasuulkiisa la beeniyaa ka imaanaysa ilaahay rasuulkiisa waana baab horeo aan soo marnayoo dadka qaar ka mida cilmiga qaar ka mida in laga qarin karo maslaxo keentay darteed ayay culimmadu u daliishadaan ma iska daynaynaa waxaan leenahay weligiisba faraha laga qaado yaa loo sheegin maya tartiib tartiib iyo wax caqligoodu uu gaari karaa loogu sheegaya loogu sharxayaa ayaa loogu sharxayaa wa rawaa cabdurasaaq cabdurasaaq wuxuu wariyey can hamaamin hamaamna uu ka wariyey cabdirasaaq ibn hamaam wey asalcaani wa rawaa cabdurasaaq can macmarin macmar wuxuu ka wariyey can ibni taawuus ina taawuus wuxuu ka wariyey can abiihi aabihiis oo taawuusa wuxuu ka wariyey can ibni cabaasin cabdulahi bni cabaas wuxuu ka wariyay radi allahu canhu annahu cabdulahi bni cabaas ra'aa inuu arkay rajula nin ninkaasoo intafada gilgishay ama jaraynaya lamaa goortii samica uu maqlay xadiidan xadiidkaasoo cani nebiyi nebiga laga wariyey sala allahu calayhi wasalam xadiidkaasoo fi sifaati ilaahay tilmaamihiisa ku saabsan istinkaaran asagoo qoonsanaya lidalika arrinkaas ninkaasoo tilmaamihii ilaahay xadiid ka mida xadiid tilmaamaha ilaahay tilmaam ka mida laga sheegayo sheegayey lagu ag sheegay oo markaa ninkii intuu jareeyey uu diidan yahay fa qaala cabdullahi bnu cabbaas wuxuu yidhi maa faraqu haaulaa'i faraqu oo ra'da la kordhigo maa faraqu haaulaa'i war kuwaan cabsidoodu maxay tahoy la jaraynayaan yajiduuna waxay helayaan riqatan jileec ayay helayaan iyo dabacsanaan cinda muxkamihi qur-aanka muxkamkiisa agtiisa wayahlikuuna way halaagsamayaan cinda mutashaabihihi qur-aanka mutashaabiha agtiisa intahaa hadalkii cabdulaahi bnu cabbaas sidaa ayuu ku dhammaado halkaasuu ku ekaa buu macnaheedu waxaa weeye sifada uu ninkaasi xoogaa yara diiday horta ninkan lama sheegin cabdullaahi bnu cabbaas markuu meeshaan ka hadlaaya ninka sifadaas ayadaa ka jaraynaya lama sheegin sifadana lama sheegin laakiin sifada xadiid kale ay ku sugnaad waa sifatu lqadar yowma yugshafu can saaqin soo qur ilahay kuma sheegin dhudhunkaas la faydayo oo laleeyahay dhudhun ilaahay siduu yahay ma naqaano sifaadkaa ilaahay oo ilaahay waxbuu maqlaa iyo waxbuu arkaa iyo wuu nool yahay allahu laa ilaha illa huwa alxayu lqayuum bay tana la taha mana naqaan kayfiyadeeda laakiin waan rumaynayna sifadaasuu qofku inta maqlay buu xoogaa dee qof caamay u ahay aan fahmi karinoo mustawihiisu gaarsiisnayn markaasuu xoogaa yara dhibsaday markaasuu cabdullahi bnu cabaas wuxuu leeyahay muxkamkii qur-aanka markay arkaana dee waxaa weeye way way isdejinayaanoo dabacsanaan baa laga dareemin mutashaabihiisa markay arkaanna waa halaagsamayaan macnaheedu maaha cabdullaahi bnu cabaas inuu ka wado aayaadka sifaatka ilaahay iyo asmaada alleh inay mutashaabih yihiinoo aan macnahooda la fahmi karin ma aha ee mutashaabiha iyo muxkamkuwa labaduba midna waa mutlaq midna waxaa weeye waa nisbi nisbigu marka ka wada cabdullahi bnu cabaas radi allahu canhu wa ardaah ayib walamaa goortii samicat ay maqashay qurayshun quraysh rasuulallaahi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalama yadkuru xaalo uu sheegaya arraxmaana allah raxmaanka uu sheegayo ankaruu way qoonsadeenoo way inkireen daalika arrinkaas fa anzala wuu soo dejiya allaahu alle fiihim ayaga sha'nigooda iyo dhexdooda wahum ayagoo yakfuruuna ku gaaloobaya biraxmaani allaha raxmaanka ah ereygaasay diideen gaalnimana waa lagu xukumay oo waxaa la yidhi waa ku gaaloobeen fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan al-ulaa masalada koobaad cadamu liimaani rumayn iimaan la weeye bijaxdi shay-in shay diididiis oo minal asmaa'i magacyada alla ka mid ah iyo wasifaati tilmaamaha ilaahay wax ka mida qofkii diidaa inuusan iimaan lahayn ayay ku tusinaysaa cadamu liimaani waa imaan la-aanta ku tusinaysaa bijaxdi shayin shay diididiiso min al alasmaa wasifaat athaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati racdi suuratu racdi aayaddii ku jirtay cadaynteeda weeye athaalidatu masalada saddexaad tarku taxdiidi sheekayntii oo laga taga weeye bimaa shay aan laga sheekayn ama shay laga sheekeeya in la iska daayo laa yafhamu uusan fahmaynin assaamicu qofka maqlaya wax qofkaan aad u sheegaysid oo usan waxba ka fahmi karin caqliguusuna uusan taxamuli karin oo qaadi karin inaad u sheegtidba ma ah alraabicatu masalada afraad dikru lcillati cillada sheegideeda weeye maxaa looga daynayaa oo aan loogu sheegaynin cilladu waxa weeye annahu arrinkaasi qofku wuxuusan awood u lahayn haddii loogu akhriyo yufdii wuxuu gaarsiinayaa ilaa takdiibillaahi ilaahay beenintiisa iyo wa rasuulihi rasuulkii walow lam yatacamad yuusan uba qasdinba almunkara xumaato xumaato iyo sharciga diid iyo yuusan uba qasdinbe laakiin caqligiisu maadaaba uusan gaari karin iyo musawihiisa aqooneed baa laga yaabaa inuu xooga ka dido alkhaamisatu masalada shanaad kalaamu bni cabbaasin kalaamu bni cabbaasin cabdullaahi bni cabbaas hadalkiisa weeye liman ruux uu ka hadlay istankara qoonsaday shay-an shay oo min daalika arrinkaa ka mid ah iyo wa annahu qoonsigaa uu qoonsaday ahlakahu qofkaa inuu halaagay marka baabka ina tusinayaa guud ahaan aynu ka qaadanaynaa cilmiga dadka tartiib tartiib in loo baro hadalka cabdulaahi ibnu cabbaas wuxuu daliil u yahaa nusuusta sifaadka tilmaamaha ilaahay muxkamka qur-aanka inay ka tirsan tahay waxyaalaha muxkamka uu ka mid yahay wuxuu kaloo eh, ka faa'iidaysanaynaa hadde oo meeshaan ka qaadanaynaa sifaadka iyo tilmaamaha ilaahay waxa diidaayay oo ugu horreeyey inay mushrikiinta iyo gaalada yihiin ka bacdi baa markaas a'immadii jahmiyada iyo wixii ku saamoobay ay raaceen oo ku dabagaleen baabu qowlillaahi ilaahay hadalkii ayuu u baab yahay tacaalaa sarreeye uu yidhi yacrifuuna way garanayaan nicmatallaahi ilaahay barwaaqooyinkii uma yunkiruuna way diidayaan haa nicmadiibay inkirayaan walxaal akar wa akaruhum badankooduna alkaafiruuna gaalo weeyaan baabkani waa baabka afartan iyo koobaad shan daliil ayuu ku sheegi doonaa aayad iyo afar aahaar ah ayuu tilmaami doonaa wuxuuna rabaa inuu ku yidhahdo musanifku nicmada ilaahay uu kuu galay inaad inkirtid ama meel kale aad u leexisid oo ilaahay subxaana wa tacaala aad ka weecisidi waxay ku tusinaysaa in lagu inay gaalnimo tahay inay gaalnimatoo tawxiidka wax u dhimayso ayay ku tusinaysaa nicmada marka haddii qofku intuu nicmadii ilaahay yidhaahdo qofkaanaa isiiyey ilaahina ima siinin uu toos u diido dee waa gaalnimadii weynayd ou leeyahay hadduu leeyahay ilaahay qofkaana ay wada siiyo waa ku siman yihiinna ayana waa gaalnimo hadduu laakiin leeyahay ilaahay baa isiiyo qofkaanuna sabab iga dhiga hebel baana waxaan ii taro ilaahay sabab iga dhiga ayadu waa caadiyo waa sharaf qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi maa hadal buu yidhi macnaahu macnihiisu uu yahay huwa wuxuu rabaa yacrifuuna nicmat allaahi uma yunkiruunahaa sidee nicmada ilaahay qofku uu ku garanayaa deedna uu ku inkiri karaa ayaddu maxay ka hadlaysaa taasuu rabaa inuu faafaahiyo huwa qowlurajuli huwa arrinkaasu qowlurajuli ninka oraahdiisa weeye gabadhuna waa la mida uu yidhi haadaa kani maalii xoolahayga weeye hantidaan anaa iska leh waradtu waxaan ka dhaxlay hu asaga waridtuhu waxaan kasoo soo dhaxlay can aabbaa'i aabbayaashay baan ka dhaxlay haa waridtuhu waxaan kasoo dhaxlay can aabbaa'i aabbayaashay anaa iskale xoolahan aabbayaashay baana kasoo soo dhaxlay muxuu rabaa marka inuu ku yidhaahdo xoolihii ilaahi siiyey bo asaga iyo aabbayaashii bas isu tiirinaya lama diidana inay tirada xoolahan anaa iska leh aabbahay baan ka dhaxlay ilaahay baana na siiyey lama diidana wa qaala cawn ibnu cabdilaahi cawnkiina cabdulaahiyaa wuxuu yidhi yaquuluuna waxay odhanayaan lowlaa fulaanun hebel hadduusan ahaan lahayn lam yakun ma ahadeen kadaa maanta kadaa sidaas ma ahaate hebel baa maanta joogaya hebel maanta hadduusan joogi lahayn farala islama gafeen hebel baa maanta meeshaas ku hagoogtay hadduusan saa samayn lahayn dhibkaasaa dhici lahaa meeshaad odhan lahayd hebel baa ilaahay sabab uga dhigay oo waxaan sameeyey haddaad wixii biistiqlaalihii iyo iskiisa isaga ugu tiirisid taa unbaa la diidan yahay wa qaala qutaybatu qutaybana wuxuu yidhi qutaybatu ibnu saciid yaquuluuna waxay leeyihiin gaaladu haadaa arrinkaani bishafaacati aalihatinaa ilaahiyadayada ergadooda iyo shafaacadooda ayay noogu ahaatay sidaasay marayaan halkaasay ka rideen wa qaala abulcabaas abulcabaas baa wuxuu yidhi waa ibnu taymiya soo saa idiin qori maayo bacda an xadaa bacda xadiidi zayd ibni khaalidin zayd ibnu khaalid xadiidkiisa ka gadaal alladii xadiidkaasoo fiihi dhexdiisa ay ku sugnayd ana allaaha alle tacaalaa sarreeye qaala inuu yidhi asbaxa waxaa waa bariistay min cibaadiyi addoommadayda xaggooda xaalu ka haday mu'minun mid i rumeeyey bi aniga iyo wa kaafirun mid igu gaaloobay alxadiida ay akmal xadiid waana noo soo hormara xadiidkaa waqad taqadama wuuna soo hormaray xadiidkaasu buu ibnu teymiya wuxuu leeyahy wahaadaa kani kahiirun mid badan weeye filkitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa iyo wa sunnati sunnada nebiga dhexdeeda yadumu wuu caayayaa alle subxaanahu xumaan ka hufnaaye man ruuxa yudiifu u tiirinaya oo u aanaynaya incaamahu ilaahay barwaaqooyinkiisa ilaa kayrihi alla cidaan ahayn oo wayushriku la wadaajinaya bihi alle ilaahay abaalkii uu kuu galaya barwaaqadii inaad tidhaahda ilaahay ama siina hebel baa isiiye qolyaha sidaa sameeya in la dhaleeceeyo oo la cambaareeyo qur-aanka waa ku badan tahay bush qaala bacdu salafi salafka qaarkood waxay yidhaahdeen huwa arinkaas weli wuxuu fasiraya daba socda yacrifuuna nicmat allaahi uma yunkiruunaha inkaarkuwaase iyo diidmadu ka qowlihim oraahdoodo kale weeye kaanat waxay ahayd alriixu dabayshu dayibatan mid wanaagsan markaa dabayshu way fiicneed buu leey dabayl fiican bay ahayd wax dhiba male hadaad tira dabayshu way fiican tahay oo nacawdeeda aad ula jeedid laakiin haddaad leedahay ayadaa iskeeda u madax bannaanoo sideeda wax u wadata oo ilaahigiinna cawdaan iyo udgoonkan iyo wanaaggan ka keenay aadan u tiirin taasaa khalad ah walmallaaxu ninka badyaqaankaana wuxuu ahaa xaadiqan xariif buu ah hori ah ninkii badda hadda aytu soomaad arkaynin isagaa ina badbaadiyey alla muxuu dabaasha yaqaanay ilaahay baa baray hadaad ula jeedo dabaashuu ku fiican yahay ama darawalku darawal fiican baayo halis baan galla ilahay baa asaga sabab inooga dhig wax dhiba ma leh laakiin asaga hadaad keligii u tiirinayso ad leedahay keligii unbaa i badbaadiyey ilaahay meeshaan waxba igama ogeyn dee warkaasi gaalnimo noqonaysaa iyo wanaxwu daalika intaa wixii la midka aho mimaa kii ka mid ah huwa isaguba jaarin soconaya calaa alsinati kaiirin in badan carabadooda oo ay isaga hadlaan fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu al-ulaa masalada koowaad tafsiiru macrifati nicmati nicmada barashadeeda caddayn la caddeeyo weeye iyo wa inkaarihaa diiditaankeeda barashadeedu waa maxay waa inaad ilaahay u tiirisid tiraad ilahay baa nicmadaana siiyey inkaarideeduna waa maxay diidideedu waa inaadan ilaahay u tiirin cid kaleto u aanaysid athaaniyatu masalada labaad macrifatu anna haadaa in la barta weeye arrinkan oo ah dadku inay in badan oo ka mid a barwaaqada ilaahay cid kale u aaneeyaan jaarin mid ku dureersamay inuu yahay calaa alsinati kaiirin dad badan carabadooda ama ayagoo dan kale ama aan dan ka lahayn ilahay nicmadiisa inaan cid kale u tiiriyaan ahaaliatu masalada saddexaad tasmiyatu haadaa kanku magacaabidiisa weeye alkalaami ee hadalka ah inkaaran diidid iyo dafirid lagu magacaabo linicmati barwaaqada ilaahay la inkiro araabicatu masalada afraad ijtimaacu diddayni laba shay oo iska soo horjeeda inay ku kulmi karaan weeye filqalbi qalbiga dhexdiisa oo maxaa laga wadaa inaad ilaahay qolyahaan carbeed ilaahay way aaminsanaa ilahay way aminsana waxay ka wadaa ilaahay inuu jiro marka la leeyahy yacrifuuna nicmatallaahi uma yunkiruunahaa iyo marka la leeyahay yakfuruuna biraxmaan iyo raxmaan wax la yidhaahdo ilaah ma jira macneedu ma aha ilaahay way ogaayeen inuu jiro caabuda unbay diidanaayeen war ilahay caabuda markii la yidhaahdo ayay diidayeen marka waxaa dhici karta bararka qaarkood qalbigaaga nicmadii ilaahina qayb inaad ka ogoshahay oo aad leedahay ilaahay baa tan isiiyey qayb ka midana aad cid kale u leexinayso labadii shay ayagoo did isku ay qalbigaaga ku kulmaan waa wax dhici kara baabu qowlillaahi ilaahay hadalkiisa ayuu u baab yahay tacaalaa sarreeya uu yidhi falaa tajcaluu ha u yeelina lilaahi alle andaadan kuwa la siman ee la mid ah walxaal antum idinkuna taclamuuna aad ogtihiin baabkani waa baabka afartan iyo labaad weeyaan baabka afartan iyo labaad weeye musanifku wuxuu rabaa baabkan inuu ku sheego kaga hadlo sida qofka mu'minka ah ay waajibka ugu tahay inuu is-ilaaliyo cibaadadiisa iyo camalkiisa iyo ictiqaadkiisaba uu ilaaliyo shirkiga u ilaaliyo sidaasoo kalea waxaa waajib ku ah alfaadda ereyga afkiisa ka soo baxaysana inuu u meeldayo iska ilaaliyo oo shirkiga ka ilaaliyo erayada aad ku hadlaysid iska ilaali inay noqdaan erayaal gaalnimo keeni kara iska ilaali saasuu rabaa musanifku inuu yihahdo raxmatullahi calayh ayb falaa tajcaluu cidda laga hadlaya waayo waa kufaaru quraysh ayagaa ilaahay cid kaleeta waxa weeyaan kala mid dhigi jiro asnaamta waa aaliha odhan jiray ama waa ahlu kitaabka ayaga laftirkoodu waxay lahaayeen qayb mushrikiin bay lahayen ahlu kitaabka oo waa ayay ku haya cusayr baa ibnulahaiy waa dhan kale ay adiguna gaalnimo kaga jireen gaalnimo iyo dhan kale kaga jireen marka labada qolaba ilaahay cid aad kala mid dhigaysaan ha u samaynina leeyihi oo leedihin ilaahay buu la mid yahay xagga weynanka iyo caadamada ha samaynina arrinkaas ka waantooma qaala bnu cabbaasin cabdullaahi bnu cabaas wuxuu yidhi fil aayati aayaddan wuxuu ka yidhi al andaadu andaadu huwa shirku waa shirki akhfaa mid ka qarsooni badan weeye min dabiibi namli qorax ee quraanjada socodkeeda calaa safaatin dhagax dushii ay ku soconayso sawdaa-a ee madow oo fii dulmati leyli habeen mugdiga ku sugan wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo shirkiga laga hadlahayo leeyahay ilaahay cid kale ha ah kala midhigiinana iyo waa qaybo shirkiga istususka hadday tahay iyo shirkiga qarsoon hadday tahay iyo alfaadda shirkul alfaad hadday tahay iyo waxaa laga yaabaa inuu kuu soo siibto sibiqsibiq kuu galo adoon ka warqabin sida wuxuu wuxuu la mid yahay oo ka dhuumansho badan yahaa quraanjo intay la egtahay waad garanaysaa yaraanteeda kow haddana tartiib u soconaysa ayadoo awalba quraanjo ahayd bay haddana tartiib usii soconaysaa waxay ku dul soconaysaa dhagax sibsib ah oo aan jirfaajirix iyo laalaab midna lahayn oo sallax ah waktiguna wakti iftiin iyo maalin iyo koronto midna maahane waa habeen mugdi ah la arki maayo macnaha quraanjadaas weeye sidaasoo kaleeto ayaa laga yaabaa shirkiguna inuu kugu soo dhuunto adoon ka warqabinoo ku baraarugsanayn saasuu musanifku leey uu leeyah cbdullahi bn cabaas wa huwa shirkigaasuna an taquula inaad tidhaahdid weeye wallaahi ilaahay baan ku dhaartay iyo waxayaatika noloshaada yaa fulaanu hebelow adiga noloshaada iyo ilaahay baan ku dhaartay inaad tidhaahdid maxaa la rabay inaad tidhahdid ilaahay keliyaan ku dhaartay dhaar yaa iskale allah kacbadana kuma dhaaran karti rasuulka iyo ambiyadan kuba dha soomaalida waxaa ku badan ilahiy rasuulkaan ku dhaartay waa khalad arrinkaas ilaahay keliya ku dhaaro ilaahay keliya ku dhaaro ilaahiy rasuulkaan ku dhaartay waa khalad wey cidda lagu dhaartaa inaga xataa marka kitaabta la ismarsanaayo rasuulka magaciisa noo soo bixiyo lama yidhaha suuratu toobay dadku la soo baxaanoo barabaysinla bay gacanta isu saaraanoo kitaabka ilaahay baa kitaab jaamaca la marinayaa baa la yidhahda ee nebigaa la marinayaa lama yidhaahdo marka waa sax kitaabka qur-aankaa qofka lagu dhaarin sifaadka ilaahay baa lagu dhaarin magacyada ilaahay baa lagu dhaarin laakiin ilaah rasuulka iyo ilaah malaa'igta iyo ilaah reerkayaga midna may ka warran qofku hadduu yidhaahdo ilaahu hooyada iga qaa ilaahu qof ree hebelaan ana arag taasu dhaar ma ah waa habaar waa in la kala garta dhaarta iyo habaarka ilaahu intuu aabbahay dhala iga qaad haddaad tidhaahdeed macnaheedu waxa weeye waa habaar aad ishabaarto waxaasu haddaysan jirin gacal iyo ehela la'aan allaha dhigo weeye carruurta allaha iga qaado gablan iyo wiil la'aan allaha dhigo meeshay soomaalidu odhan jireen suulkii gorayo gaabtay allah iga dhiga qaar baa ku odhanaya marka waxyaalahaas dhani dhaar maahana waa habaar habaar waay wa xayaatii noloshayda ayaan ku dhaartay inaad tidhaahdid waa shirkul alfaad noloshaadu waa makhluuq makhluuqna laguma dhaarta ilahay baa lagu dhaartaa ilaahay makhluuqa wuu ku dhaaran karaa laakiin adigu kuma dhaaran karti qur-aanka ku badan ilahay oo makhluuqiisa ku dhaaranaya waashamsi walleyli waalduxaa waalfajri kulli waa makhluuq ilahay ilahay baa ku dhaaranaya ilahay cidduu raba ku dhaaran kara makhluuqiisa laakiin adiga ilaahay keliya lagu ogolyahay inaad ku dhaaratay iyo inaad tidhaahdid wa taquulu waxaad leedahay lowlaa kulaybatun aydu haddaysan jiri lahayn ey yarowga haadaa ee kan ah. eygaan yarka hadduuna jiri lahayn ama lowlaa kulaybatu haadaa ninkan eygiisa yare hadduusan jiri lahayn la ataanaa waxaa noo imaan lahaa allusuusu tuugta waxaan caawan ku badbaadnay waa wahwahda uu eygu leeyahaye eygaanu hadduusa jiri lahayn oo usan caawa ciyi lahayn oo qaylin lahayn tuugtu waa imaan lahayd meeshaad odhan lahayd ilaahay baa caawa tuugtii naga qabtay baad waxaad leedahay ey baa caawayta hawshaas waxa weeye na badbaadiyey hawshu hadday tahay eygaasaa ilaahay sabab nooga dhigay oo qayladiisaasaa tuugtu meesha la soo geli weyda waa caadi wax dhiba ma oo inuu sabab uun asbaabta ka mida yahay eyga aad aaminsan tahay laakiin haddaad kaa dhaadhacdo eyga laftirkiisaa wax badbaadiyey khalad wey walowla albatu shimbirta booloboolada haddaysan jiri lahayn oo fidaari guriga ku dhex sugan la ataanaa waxaa noo imaan lahaa allusuusu tuugta shimbiro waxaa jira markay qof arkaan ciya xidxitada oo kaleeto iyo boolbolada markay arkaan dadka way ciyahayaan intay kacaan marka qofkii guuraynahayay iyo kii xumaato u socday markaas ama meel buu gelahaya ama wuu cararhayaayoo kaleeto inaad marka tiraahdid waxa hala unan ku badbaadnay waa shimbirtaa yarta ah baa la diidan yahay waad odhan kartaa ilaahay ayaduu nagu badbaashay oo xalayta hawshii fashishay waa la odhan karaa iyo wa qowlirajuli ninka hadalkiisa lisaaxibihi saaxiibkii uu ku yidhaahdo maa shaa allaahu alla wuxuu doonaa dhacaya iyo washita waxaad adigu doonta adiga ilaahay waxaad doontaan unbaan koolkaan ka dhacay inaad tira khalad waay waa inaad tira maa shaa allahu waxdahu ilaahay keligii wuxuu doonaan baa dhacaya uma markaa kabacdi aadamaha wixii ilaahay karsiiyo bay karaa iyo wa qowlirajuli ninka araahdiisa uu yidhi gabadhina waa la mida lowla allaahu alla hadduusan jiri lahayn iyo wa fulaanun hebel hebel iyo ilaahay baa xalana badbaadiyey haddaysan ilaahiyo xalay hebel jiri lahayn waar ilaahay maxaad uga daba wadaa hebel ilaahay unbaa xala i badbaadiyey keliya waa inaad tihahda haddaan ilaahay i badbaadin lahayn dhibkaasaa igu dhici lahaa markaasuu wuxuu yidhi laa tajcal ha u yeelin fiihaa arrimahaas la soo sheegoo dhan fulaanan hebel ha u yeelin noloshaydii adaan kugu dhaartay iyo ilaah iyo hebel baan ku dhaartay iyo ilaah iyo hebel baa waxaa noo sameeyey iyo waxyaalaas dhan cidna ha u yeelin ilaahay keliya u yeeli haadaa kani kulluhu dhammaantiin bihi qofkaa asagaa shirkun gaalimu ku yahay laakiin waa shirkul alfaad waa shirkul alfaad oo haddii uu qofku ula jeedo ilaah iyo kuwaani inay ta'hiirka ku siman yihiin dee wuu ku gaaloobaya diintu kaga baxaya haddii uu waxa weeyaan oo inay siman yihiin haddii uu leeyahay laakiin waa un sabab asbaabta ka mid ah sabab un asbaabta ka mid ah haddii ula jeedana dee markaas ayada ah alfaaddeeda waa inuu soo maro gaalnimana ma gaarsiisna mana aha rawaahu ibnu xibbaan rawaahu ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim ayaa wariyey wa can cumar ibni اlkhadaab waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna rasuula اllaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qofkii xalafa dhaarta bikayriillaahi alla cidaan ahayna ku dhaarta faqad kafara wuu gaaloobay ow ashraka ama shirki buu la yimi rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyey wa xasanahu wuuna taxsiiniya xadiidkan wa saxaxahu lxaakimu imaamu xaakimna waa saxiix yeela xadiidkan cumar ibn khadaab wuxuu leeyahay nebigu sal alla aleyh wasalama qofkii dhaarto ilaahay cid aan ahayn ku dhaarta haddii la yidhi man qofkii xalafa dhaarta biqayrillaahi ilaahay cid aan ahayn ilaahay cid aan ahayn cid walbaa soo gelaysa kacbaduu ku dhaartay nebiguu ku dhaartay ambiyo kaleu ku dhaartay rusushuu ku dhaartay kacbaduu ku dhaartay asnaamtu ku dhaartay geeduu ku dhaartay wuxuu doonay ku dhaarto ilaahay cid aan ahayn qofkii ku dhaarta nebigu wuxuu yidhi faqad kafara waa gaaloobay ow ashraka ama shirki buu sameeyey shirkigaa xaggee gaarsiisan yahay waa shirkigii diinta looga baxayay waa hadduu simo ilaahay dhaarashadiisa iyo aadamaha dhaarashadoodu inay isku mid tahay makhluuq hadduu simo diintu kaga baxaya haddii laakiin uusan simin ma gaaraya markaas gaalnimo culimmadu waxay ku ijmaaceen oo aan wax khilaafu muslimiinta dhexdooda ka jirin culummada muslimiinta ilaahay cid aan ahayn in lagu dhaartaay inay xaaraamtaho aan la ogol inaysan bannaanayn la yskala reebo la ysu diiday laakiin waxay ku kala aragti duwan yihiin haddii la isu diiday in ilaahay mooye cid kale lagu dhaarto cid kale in lagu dhaartay dembigeedu xaggee gaarsiisan yihi qolyo waxay yidhaahdeen waa xaaraam waana kabiira min alkabaa'ir oo waa dembi weyn lamana ogola qolyana waxay yidhaahdeen waa xaaraam laakiin waa xaaraam karaahadeedu ay gaarsiisan tahay karaahatu tansiihoo laga yara roon yahay madhabka horaana loo badan yaho inay xaaraam tahay sida awgeed baa nebigu yidhi sal alla alayh wasalama aabbayaashiin ha ku dhaaranina ilaahay keligii ku dhaarta qofkii dhaaranaya allah ku dhaarta man kaana xaalifan falyaxlif billaah aw liyasmut ama ha iska aamus haddaadba dhaaranaysid alla ku dhaaro haddii kale waxba ha dhaarana faraha ka qaa wa qaala bnu mascuudin cabdullaahi bnu mascuud wuxuu yidhi laan axlifa inaan dhaarto billaahi allana aan ku dhaarto bal u fiirsada hadalka cabdullahi bn mascuud kaadiban anigoo been sheegaya ilaahay baan ku dhaartay weliba waxaan ku dhaaranayaana waa been ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilaya xaggayga min an axlifa inaan dhaarto bikayrihi alla cidaan ahayn aan ku dhaarto saadiqan anoo run sheegay labaduba waa laba dembi inaad ilaahay ku dhaaratid laakiin dhaarta waxaad ka dhaaranaysaa ama ku dhaaranaysaa ay been tahay wallaahi waxaasaan sameeyey baa tir waana beentahay maadan samayn ama wallaahi waxaa ma samayn waana beentahay waad samaysay ilaahay baad ku dhaaratay shay beenaanaad sheegaysaa markaa waa dembi tan labaad waxaa weeye cid kalaad ku dhaarata waxaad tiri waxaan ku dhaartay aabbaha iyo qoyskayaga ama waxaad tiri rasuulkaan ku dhaartae sidaasaad tiri waxa aad sheegaysaa oo ku dhaaranaysaana waa run rasuulkaan ku dhaartaye waxaasi waa run baad tihi waana runtaadi oo shaygu waa run labaduba marka waa laba khalad sababtaa rasuulka inaad ku dhaartay lama ogolayno man xalafa bikayr illaahi faqad kafaran soo marra ilahay cid aan hayn lagu dhaartay lama ogola cabdulaahi marka wuxuu yahay labadaa dembi hadday noqoto mid inaan ku dhaco waxaan jeclahay buu yidhi inaan ku dhici lahaa inaan waxaa weeyaan ilaahay magaciisa ku dhaarto anoo been sheegay sabab wuxuu leeyahay ilaahay magaciisa qofku markuu ku dhaarto beenna uu sheegayo dembi weynoo kabiiraha u gala laakiin ma gaaloobin amaa qofkii cid aan ilaahay ahayn ku dhaarta dee xadiidkaan kusoo marra faqad fara u ashraka labadii dembi marka ma sina taasuu marka cabdulaahi mascuud uu sheegaya waxyaalaha ummaddu ay ku imtixaaman yihiin oo linuga aafeeyey inuu soomaalida haddaynu nahay dadka caamadaha kaleeto iyo ilaahay rasuulkaan ku dhaartu odhanaya ilaahay rasuulkaan ku dhaarta war ilaahay keliya ku dhaaro ilaahay keliya ku dhaaro sifaadkiisa ku dhaaro asmaadiisa ku dhaaro nebigu wuxuu odhan jire waladii nafsii nafsu muxamadin biyadihi waladii nafsii biyadihi ilaahay baan ku dhaartay wa rabbi baan ku dhaarta rabbi baa lagu dhaartaa laakiin makhluuq dhaar iskama leh makhluuq u dhaar iskama leh ilahay baa ilahay baa lagu dhaartaa ayib erayaashaas waxaa soo gelaya erayaal badan oo aan ka macno agfogeyn oo ah ilaah iyo makhluuqiisa in wax la isugu daraayay inay inay xaaraam taho dembi weyn tahay wa can xudayfata waxaa laga wariyey sosaidi kuma xigto radia allaahu canhu allaha ka raali noqday cani nebiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa taquuluu ha dhihina maa shaa allaahu alla wuxuu doono ayaa ahaanaya wa shaaa fulaanun iyo hebel wuxuu doono walaakin quuluu waxaad dhahdaan maa wixii shaaa uu doono allaahu alle ayaa ahaanaya uma shaaa fulaanun hebel wuxuu doono ayaa marka ka bacdi ahaanaya rawaahu abu daawuud bisanadin saxiix abu daawuud baa wariyey xadiidkan sanad saxiixuna ku wariyey xadiidku laba waxyaalood buu ka hadlay mid waa la inoo ogol yahaa midna waa la inoo diida tan la inoo diiday waxaa weeye inaad tidhaahdid maa shaa allaahu wa shaaa fulaanun hebel iyo ilaahay waxay doonaan unbaa dhacahay maxaa la inoogu diiday maa shaa allaahu wa shaaa fulaanun wowda halkaa ku jirtaaye wowlcadfi wey maa shaaa ah shaa'adaa horeeto iyo shaa'ada dambe oo wa shaaa fulaanun labadaa shaa'ay isku xidhaysaa wowda cadafka nuxaadu markay ka hadlayaan waxay u yaqaanaa waxay ku tusinaysaa wax loo yaqaano mudlaquljamci mudlaquljamci waa maxay xukumka meesha lagaga hadlaayo maa shaa allahu oo mashiicada iyo doonitaanka ah macduufka iyo macduufu calayhigu inay ku siman yihiin intaa unbay wowda ku tustaa inay ku kala badan inay ku kasoo kala horreeyeen iyo inay ku kala dambeeyeen midna ku tusin mayso tusaale ahaan haddaan idhaahdo jaaa zaydun wa camrun zayd iyo camar baa yimid oo aan wow dhexda geliyo wowdaa waxay ku tusinaysaa zayd iyo camar inay yimaadeen oo imaatinka ku siman yihiin inay soo kala horreeyeen iyo inay soo kala dambeeyeen midna wowdu kuma tusayso markaad marka tidhahdeen maa shaa allaahu ilaahay wuxuu doonaa ahaanaya wa shaaa fulaanun iyo hebel wuxuu doona macnaheedu waxaa weeye ilaahay iyo hebel doonitaankooda ayaa isku mid a ah, siday wax u doonaan waana khalad arrinkaasi marka maxaynu leenahay maa sha allahu ilaahay wuxuu doona ahaanaysa uma ayaa la gelinayaa uma uma macnaheed waa maxay bani aadamku iraada iyo doonitaan buu leeyahy masaajidka hadda maxaad ku timid ilaahay baa ku keenay laakiin doonitaankaagaad ku timid adaad doontay inaad masaajidka soo aadid adaa doona inaad dersiga dhegaysatid adaad doona inaad cashar akrid mashiicadaadaad ku timid oo uu ku siiyey doonitaankaaga adiga iyo ilaahay doonitaankiisu ma sinna kan ilaahina waa mid khaaliq kaaguna waa mid makhluuq kaa ilaahay buu hoos sidii ilaahay kugu taliya unbaad samayn wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah wax ma doontaan ilaa ilaahay inuu idiin fududeeyo idiin doona mooyaane sidaasaa laga wadaa marka uma laakiin haddaad isticmaashid uma macnaheedu waxaa weeye bani aadamku doonitaan buu leeyahay kan ilaahay ma gaarsiisna ilaahayna kiisu waa mid khaaliq bani aadamkuna waa mid khaaliq laba marka mid kuu bannaan inaad tira maa shaa allah waxdow ilaahay wuxuu doono unbaa ahaanaya keligii iyo inaad tidhahdi maa shaa allahu ilaahay wuxuu doono ahaanaya uma shaaa fulaanun deedna hebel uu doono waxaa la diidan yahayna maa shaaa allaahu wa fulaanun hebel iyo waxaa weeyaan iyo alle war iyo hebel baana badbaadiye maanta ita haddaad war ilaahiyo iyo iyadu wawdi bay ka dhigan tahay marka ilaahay keligii baana badbaadiyey oo hebel buu sabab nooga dhiga sidaasaa la rabaa wa jaa waxaa yimid can ibraahiima ibraahim xaggiisa ibraahimki annakhaciy ee ibraahimu nakhaci annahu ibraahim yakrahu wuu kohsan jiro wuu dhibsan jiray an yaquula qofku inuu yidhaahdo acuudu waxaan magan gelayaa bilaahi alle iyo wabika adiga u fiirsa marka adiga iyo wowdaasaa la diidanya sababtu waa maxay ilaahay magan gal sax ninka odaygaa ah hala siiyo kursi mm. ayib waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala waan magan gashay sax acuudu bilaahi ilaahay baan magan gelayaa markaa ka bacdina hebel baan magan u ah haddaad tidhahda lama diidana bani aadamku inay ismagan galaan waxay isu awoodaan lama diidana waxa hadda loo yaqaano diblomaasiyada eh, magangelyo siyaasadeed hebel waxa wey halkaas wuxuu ku tegay waxa wey magangelyo siyaasadeed hadduu dad sharkood iyo dhibkood ka cararay cid uu isleeyahay maantayta kuwaasay kaa dafcinayaana aad uu u tago magan u noqdaaye waa caadi wax dhiba ma leh ayagu magan u ahaanaya waa wax bani aadamku isu awoodaan nin baad u timid waxaad iniyo humooriyaantiinaa hubka wadata baa ii hanjabto inay dilaan bay rabaan adna suldaankii beeshaa tahaye dee magan baan kuu haya hadal waxaa laga yaabaa nimankii inuu kala diro oo midoo meel ka tuura ninkii odayga ah. waa wuxuu awoodi karo wax ka qaban kara laakiin wax aan bani aadamku isu awoodin markaad tidhahda bani aadam baan magan uga noqonaya lama ogola markaa lama ogola waa midda labaadee waxaa la rabaa haddii wixii bani aadamku isu awoodeen iyo tan aad isku cadfaysay inaad tidhaahdid maa shaa allaahu alla wuxuu doonaa ahaanaya sidaad u tidhi baad waxaad leedahay acuudu billaahi ilaahay baan magan gelaya umma bika adiga ayaan markaa kabacdina ku magan gelaya marka isku mid ma markaa way kala durugsan way kala way kala way kala way kala duwan yihiin ayib waxaad kaloo odhanaysaa buu yidhi wayajuusu waxaa bannaan an yaquula inuu yidhaahdo billaahi waa middaan hada sheegayna acuudu waxaan magan gelayaa billaahi alle umma bika markaa kabacdina adiga waa bannaan taha sababtaa umadu waxay ku tusinaysaa tartiib iyo taraakhi inay aad u kala fog yihiin labadaas eray magangal qaala wuxuu yidhi wayaquulu wuxuu odhanaya qaala ibraahimu naqaci wuxuu yidhi wayaquulu qofku wuxuu odhan lowla allaahu alla hadduusan jiri lahayn ee i lahayn uma fulaanun haddana uusan hebel ibadbaadin lahayn umadu dhib ma leh umadu dhib ku leh ilaashan tahay alfaada isticmaalkeeda waa la ogolyahay walaa taquulu ha oranina lowla allaahu alla hadduusan jiri lahayn iyo wa fulaanun wowdaasaa la diidan yaha wowda waxay faa'idaynaysaa mudlaquljamci oo maxay mudlaquljamci laga wadaa saan horey usoo tilmaannay tusaale ahaan markaad tidhaahdid lowla allaahu wa fulaanun ilaah iyo hebelka ay isku cadaftay inay isku mid yihiin xagga saamaynta ayaa meesha laga qaadanaya waana khalad arrinkaas fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il alulaa masalada koobaad tafsiiru aayati lbaqarati suurat lbaqara aayaddeedii caddaynteeda weeye fil landaadi shirkigana ku soo aroortay walaa tajcalu lilaahi andaadan falaa tajcalu lillahi andaadan athaaniyatu masalada labaad anna saxaabata saxaabada radiallahu allah ka raali noqday canhum xaggooda yufasiruuna way ku fasiri jireen al aayata aayaddii annaasilata ee ku soo degtay fi shirki gaalnimada al akbari ee weyn annahaa ayadu tacumu inay soo gaarayso al asqara kan yar shirkiga weyn aayadihii ku soo degay ayay kan yarna u deliishan jireen saxaabada nebigu macnaheedu ma aha qofka shirkiga weyn ku dhacay iyo shirkiga yarkan ku dhacay inay siman yihiin ma aha laakiin waa adkayn lagaga digaya shayga xumihiisa weeye athaalithatu masalada saddexaad anna alxalifa dhaarashada bikayrillaahi alla cid aan ahayn lagu dhaarto cidday doonay ha noqoto shirkun waa gaalnimo waana shirkul oo aan gaalnimadii weyneyd gaarsiisnayn hadduusan qofku simin alraabicatu masalada afraad annahu qofku idaa xalafa hadduu dhaarto bigayrillaahi alla cidaan ahaynna uu ku dhaarto cidaan allahin buu ku dhaarto saadiqan isagoo run sheegaya shayga uu ka dhaaranaya ama ku dhaaranaya ka run sheegaya fa huwa shaygaasaa dhaartaasaa akbaru ka weyn min alyemiini dhaartii alkhamuusi ee qofka dembiga tiimbinaysa yemiinulkhamuus waa yemiin iyo dhaar qofka dembi tiimbisa oo dembiga dhex gelisa alkhaamisatu masalada shanaad alfarqu waa farqiga u dhexeeya bayna alwaawi wowda iyo wa uma ereyga uma ah fi lafdi xagga lafdiga oo wowduna dee waxay ku tusinaysaa mutlaqljamci umaduna waxay ku tusinaysaa waxaa weeyaan inay kala dambeeyaan wallahu aclam sala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbii ajmaciin